bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu taxriimi اlgiibati wاnnamiimati xantii iyo isku diradiraaranimadii xaaraantinimadeedii ay u baabyahay cadaynteeda kitaabku laba qaybuu ka dhigay qayb waxa ay sunnada tahay ama waajibkaba tahay in la dhaho waa adkaartii waa soo sheegay qaybtanna waxa uu yiri waxaan raacinaynaa waxyaabaha carabka in laga ilaaliyaa ay waajibka tahay kitaabu xifdi lisaan ayuu ku dhex jiray marka wuxuu yidhi xanta iyo namiimada xaaraantinimadeeda taxriimka la xarimay cadayntiisiibuu u baabihay iclam ogow ayuu yiri ana haatayni alkhaslatayn labadan arin hanti iyo isku dirdiranimadii waayee min aqbaxi lqabaa'ixi waxyaabaha foosha xun waxa ugu foosha xun wa akharihaa ugu badan intishaaran xagga faafka baynannaasi finnaasi dadka dhexdooda xataa maa yaslamu minhumaa ilaa uunan ka badbaadaynin labadaas cudur ila alqaliilu wax yar un mooyaane oo min annaasi dadka ka mid a ka badbaado falicumuumi alxaajati baahida loo qaba caamnimadeeda ila taxdiiri in layskaga digo minhumaa labadan ayaan bada'tu bihimaa ku bilaawday fa ama alghiibatu ghiibadii xanta fa hiya dikruka alinsaana qofka ood ka sheegta waay bimaa fiihi wax ku sugan isaga dhexdiisa mimaa yakrahu waxa uu nacaya ah wax ninka ku jiro oo isagu yacni ku dhex sugan oo uu nacaayood ka sheegto wax aan qofkiiba ku sugnayn haddaa ka sheegto waa been abuurata markaas waa ka daran tahay anta sawaaun waxaa isku mida kaana ahaayayaa kaasi fii badanihi jirkiisa ou diinihi diinkiisa ou dunyaahu ama adduunyadiisa <clears throat> ow nafsihi ow khalqihi ow khuluqihi nafsadiisa dhexaataya abuurkiisa dabeecadiisa ow maalihi ama maalkiisa ow waladihi ilmihiisa ow waalidihi waalidkii ow zawjihi xaaskiisa ow khaadimihi khaadimkiisa u adeegaya ow mamluukihi ama addoonkiisa ow cimaamatihi ama cimaamadiisa wa thawbihi maradiisa ow mishyatihi habsocodkiisa wa xarakatihi <clears throat> dhaqdhaqaaqiisa ow bashaashatihi bashaashadiisa iyo wa furnaantiisa aad u furnaado kaftanka wa weji cabuusnimadiisa wa dalaaqatihi weji furfurnaantiisa ou geyri daalika wax inta aan ahayn oo mimaa yatacallaqu bihi wax isaga ku tacalluqaya ah sawaaun waxaa jin ah dakartahu inaad sheegta bilafdika aad ku sheegta ow kitaabika ama qoraalkaaga aad ku sheegta ow ramasta ama aad calaamad samaysay ow asharta ileyhi ama aad xaggiisa ishaartay bicaynika ishaada a ku ishaartay ow yadika ama gacantaada ow ra'sika ama madaxaaga ow naxwi daalika ama wixii lamid intiiba marka mid mid u sheegaya ama albadanu jirkii faka qowlika waay acmaa indhoole acraj jiis acmash indhabiyoole aqrac bidaare qasiirun waa gaaban yahay dawiilun waa dheeryahay aswadu madow asfaru boor midab jaallaa <clears throat> waxaas marka waa waxa jirkiisa ku tacalluqa <clears throat> ninkii waa sax waaba gaaban yahay waa sax waa indhoole wax maslaxaa kuma jirto hadda inaad iska sheeg sheegto ood indhoole gaabu tiraahdid kii gaabnay si kalena loo aqoo karo qofkan yani hadhow isaga kuu sheegi doono marka ay bannaan tahay <clears throat> waxyaabahaas marka waxan <clears throat> jirkiisi ku saabsan wa diinu diinkana faka qowlika faasiqun aad tiraahd kaafiraaba kasii daran iyo mubtadic ayb soo maaha faka qowlika faasiqun aad tiraahdo saariqun tuug aad tiraahdid khaainun khaain haalimun haalim mutahaawinu bisalaati salaada mid fududaysta waaye mutasaahilun fi najaasaati najaasaadka ninkan nin fududaysta waaye oo najaasada aad uguma fiicna inuu iska zuuliyo leysa baaran biwaalidihi waalidkiisa baari uma aha waa diintiisaad caysay markaa laa yadacu zakaata mawaadicahaa zakada booskeeda ma dhigo laa yajtanibu lkiibata nin xanta iska ilaaliya ma aha ninkan qofka inaad iskaga marka aad iskaga faakihaysateen lama ogola waxaas hadday doonto waxaas ha ku sugnaadaanba waa ama dunyaa adduunyadii waxa ku saabsan fa qaliilul adabi inaad tiraahd aadaabtiis waa yar tahay yatahaawanu binnaas ninkan dadkuu fududaystaa laa yaraa liaxadin calayhi xaqan qof ou xaq inuu ku leeyahay arka ma jiro kahiiru lkalaam waa war badan yahay kahiiru lakli wannowm hurdadiisa iyo cunidiisa waa badan tahay yanaamu fii hayri waqtihi waqtigeeda waqti aan haynu seexdaa yejlisu fii hayri mowdicihi mowdiciisa meelaan haynu fariistaa wa ama almutacaliqu biwaalidihi waxa ku tacalluqaya faka qowlihi abuuhu faasiqun aabihiisa faasiqajira kana kan aabihiis geelqaad u ahay bowliqaad aabihiis diinka aabihiisu xamanaya marka ow hindiyun ama hindi dhulkan carabtay ka jirtaa oo hadda xijaaz iyo hindinimada iyo waa ku caayaan dadkamid xunoo hindi ah meeshaan joogo iyo waxsaasuu leeyahay adiga maxaa tahay hindi hindi xun waa kaas iyo waxaas inuu yidhaahdo ow nabatiyun beera qodote ow sinjiyun jareer inuu yidhahdo calaa wejhi naqsi marka jareer iyo eh, neegar iyo waxaas inuu yidhaahdo ayb iskaafun iskaafku marka waxaa weyaan waxaa la yirahdaa waa iska najaar faryaamo oo kale ama saanic farsamo farsamo yaqaan un hadda waa nooc bazaazun dhargade kan dharka gado nakhaasun xoola gade dalaalka xoolaha gado nakhaas yaa la yirahdaa ayb najaarun faryaamo alwaaxda qoro xadaadun tumaal xaaikun harqaanle ninka dharka tolo waxaas dadka qaar baa dadka ku caayo nuqsaan uga dhigo waa xan ay noqona markaa laakiin haddaanay nuqsaan ahayn qofkuna waxaas ay ku suganta unana dhibsanayn xanma farsamooyinkan farsamooyin loo baahan yahay waa aada muhiim u ah ayb ama alkhuluqu dabeecadii faka qowlihi uu yiraahdo kale waa sayi lkhuluqi waa dabci xun yahay mutakabirun waa isla wen yahay muraa'in istutus cajuulun waa deg deg badan yahay fudayd jabbaarun waa nin dadka qasbo oo yani dictatoor ah caajizun caajis waa daciifulqalbi qalbigiisa daciif ah, qalbi jilicsan yahay kan mutahawirun nin qar iska tuur mutahawirku waa qar iska xoor ayib cabuusun cabuusanyaha khaliicun waa mid oo aan warka uu sheega iyo ka xishooninoo wararka foosha xun sheega wa ama thawbu maradana fawaasiculkummi qamiiskiis gacantiis waa weyn tahay dawiilu deyli faraqiis waa dheeryahay wasikhu thawb dharkiisa wasakh waa wanaxwu dalika ay wayuqaasu lbaaqi inta kalena oo looga qiyaasanaya bimaa dakarnaahu wix sheegnaa looga qiyaastaa wa daabituhu waxaas dhan isku soo dudub daabitka kuu dabdinaya maxaa waayna dikruhu inaad sheegto waay ninkii bimaa yakrahu wax uu nacaayo inaad ku sheegto waxaas wax ku jira hadday doonaan ha ahaadaan marba haddaad ku sheegto wax isaga ku sugan laakiin uu dhibsanayo ou ka geliiliyoonayo ou nacayo haa xan waay marka xan daabitkeeda maxaa la dhahaa qofka oo aad ku sheegto waxuu nacaayo oo dhibsanawaqad naqla alimaamu abuu xaamidin alghazaaliyu wuxuu soo guuray ijmaaca almuslimiina muslimiinta ijmaacooda calaa ana alghiibata xantu dikruka hayraka inay tahay hayrka inaad ku sheegto bimaa yakrahu wax uu nacayo sheegidaada waa masdarun udiifa ilaa faacilihi hayrkana waa mafcuulkii waaye keyrkaaga inaad ku sheegto bima yakrahu wax u nacayo wasayaati alxadiidu saxiixu lmusarixu bidalika xadiidka arrinkaa cadaynayana uu imaan doonaa waaye waama namiimatu isku dira diradiranimada fa hiya naqlu kalaami nnaasi dadka warkooda in la guuriyo waaye bacdihim qaarkood ilaa bacdin qaarka kale loo guuriyo calaa jihati alifsaadi si wax loo fasaadiyo darteed haadaa bayaanuhumaa xan iyo hadaad rabto isku dirdiranimo waa taas bayaankooda marayb calaa jihati ifsaadaa lagu yiri marka ifsaadka ugu daranoo zamankan jira waxa ay tahay qof dhan baa dersi dhan inta soo fariisto ayuu wuxuu ka gaadayaa soo u heli lahaa kelmad shiikh kaleoo meel kale joogo oo u naqliyo si dadkaanu calaaqadooda markaas iskugu xumaato waxaas marka shaydaanka dadka qaarkood wuxuu ka geliyey min baabi ximaayati diin diinkoo la ilaalinayo jarxi iyo tacdiil waayo salafku waxay dhihi jireen kaalaya dadka aan xamanno saacad aan dadka xamanno yani ay dhihi jireenoo marka jarxi iyo tacdiil bay ka wadeen hebelka waran yani salafku waxaas ay sheegayaan waa uu keeni doonaa imaamu nawowi ayb ehelay u ahaayeen waa gaareen oo axaadiida rasuulka ayay ku ilaalinayeen laakiin adiga maxaad ilaalinaya waxmaba taqaanidin kitaabka haddii saa loosoo kala furo eh, haddii lagu yiraahdo eh, suuradan kaale kitaabka ka ari maba ka akri kartidba adiga maxaa taqaanaan qof marka cilmiga bilowgiisa ku dhex jira shaqadaas inuu galo waa nooc xirmaan ah waa qof khayrka in laga xirmaaniyo yacnii ilaahay ugu talagalay waa ilaahan ka magan galnay marka dadku qofku hadduu isku diraayo dad shacab iyo madaxdooda maalan waa khatar waay fasaad aad u sii badan dad qofka hadduu isku diraayo dadka ahlucilmiga iyadana fasaad aad u weyn laba qof oo muslimo caadiya inaad isku dirto ayaa fasaadkan la sheegaya oo ka dhalana maxaad umalaynaya dad waaweyn marka wa amaa xukmuhumaa kiibada iyo namiimada xugunkooda fahumaa muxaramataani waa laba la xarimay biijmaaci lmuslimiin muslimiinta iskuma khilaafsanayaan waqad tadaahara calaa taxriimihimaa waxaa isu kaalmaystay addalaa'ilu sariixatu daliilada sariixa ah min alkitaabi iwa sunnati iwa ijmaaci lummati a qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi walaa yaktab bacdukum bacdaa qaarkiin qaarka kale yaynan xamanin waqaala tacaala alla wuxuu yidhi weylun likulli humazatin lumaza waadi naareed wuxuu u sugnaadeen mid kasta oo dad xamasho badan oo ceebayn badan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi hammaazin mashaain binamiim cid kastoo dadka hanto mashaain binamiimin isku diradiranimana u socod badan meel kale aada warbau qaada unbis qaala warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can xudeyfata radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaal laa yadkhulu ljannata jannada ma galanna maamun mid dadka isku dirdirid badan warawaynaa fi saxiixayhima can ibni cabaasin radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala alla ly salam mara biqabrayni nabiga laba qabri ayuu soo maray faqaala waxa uu yidhi inahumaa yucadabaani labadan waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani fii kabiirin wax weynna lagu cadaabi maayo qaala fii riwaayatin lilbukhaariyi riwaayo bukhaari u sugnaatay dhexdeeda waxa uu yidhi balaa inuunan weyneyn iska dhaafa inahu kabiirun wax waay ama axaduhu marka wax weyn maahan marka uu leeyahay wuxuu ka wadaa shay in layska ilaaliyo oo laga fogaado ay weyn tahay maaha oo dhib oo ku jira maahan amase wax kabiira a ah ma ahanoo iyaga saylla ahayd waa marka wa alaakharu kan kalena fakaana laa yastatiru ma iska qari jirin ama axaduhumaa midkood fakaana wuxuu ahaa yamshii binamiimati isku diradirannimou la soco jiray wa alaakharu kan kalena fakaana laa yastatiru min bowlihi kaadadiisa iskama asturi jirin yani markuu kaadinayo iyadoo falallaqka leedahay iyuu iska soo baxaa ama meesha uu ku shubaayo dhagaxba ha ahaatee waa iskaga deyna un kaadidii nacam markaas kusoo fanfanaynaysaa ayb qultu qaala alculamaau culammada waxay dhaheen macnaa wamaa yucadabaani fii kabiirin ay kabiirun fii zacmihimaa iyaga siday la ahayd wax weyn lama ahayn ayb ay kabiirun tarkuhu calay ow amase kabiirun tarkuhu calayhimaa inay ka tagaan waxaasi lama weyneyn ow kabiirun miduu wenya tarkuhu ka tegistiisa calayhimaa korkooda uu ku wenya ma aynan ahayn qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi wa sunani abi daawuuda wاtirmidiyi wاnasaa'iyi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu aleyh wali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi atadruuna war ma garanaysaan malkiibatu xan waxa ay tahay qaaluu waxay yidhahdeen allahu warasuuluhu aclamu alle rasuulkiisaa ku cilmila qaala waxa uu yidhi dikruka sheegitaankaaga way akhaaka walaalka aad sheegto bimaa shay aad ku sheegto yakrahu ou nacayo walaalkaa wuxuu nacaya inaad ku sheegto qiila waxaa layidhi afaraayta bal ii sheeg in kaana haddii uu yahay fii akhii walaalkay ma aquulu wax aan ka dhandhahayo qaala waxa uu yidhi in kaana fiihi haddii ay ku sugantaho dhexdiisa uu yahay maa taquulu waxa aa leedahay faqad iqtabtahu waad xamatay wain lam yakun fiihi hadduunan dhexdiisa ahayn maa taquulu wax aad dhahayso faqad bahadtahu waaba ku been abuuratay qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix meeshaan marka waa xadiid noo sheegaya xan waxa la dhaho hadda kadib marka xan maxaa la dhahaa iyo waxaan xan ma aha iyo in laysku qabsada ma aha xan waxaa layidhaha qofka oo aad ku sheegto waxa uu nacahay markaasaa nebiga waxaa la weydiiyey waxa aan nacaayo hadday yahay ka waran walaalkeena qofkan waxa aan ka sheegaya haddiiba ou yahay ka waran markaasuu nebiga wuxuu yidhi hadduu yahay waaba xamatayba hadduusan ahaynna waa ku been abuuratay kawa daran qaala warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can abi bakrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu qaala waxa uu yidhi fii khudbatihi khudbadiisa yowma naxri maalinta yowma naxri biminan mina fii xajati lwadaac xajkii ugu dambeeyey sawootinta xajkeeda waxa uu yidhi ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ina dimaa'akum dhiigyaalkiinna wa amwaalakum maalyaalkiinna wa xaraamun weeyaan calaykum korkiina xaaraamuu ka yahay ka xurmati yowmikum haadaa maalinkiinan xurmadiisa oo kale maalinkan xurmadiisaoo kale fii shahrikum haadaa bishiinan dhexdeeda xurmada ay leedaho kale fii beledikum haadaa beledkiinan maka xurmada uu leeyaho kale alaa hooy hal ballaqtu ma gaarsiiye soo gaarsiiye maxaa laga rabaa marka wa acraadakum qofka qofka marku dadka xamanaayo qof kale cirdigiisa iyo sharaftiisa wax ka sheegaa soo maha ya qofka markuu qof kale xamanayo cirdigiisa iyo sharaftiisa ayuu ku diran yahay nebiguna muxuu yidhi cirdigiinna ama sharafkiinna waa xaaraam inaad iska aad kala gashaan waayahay qof haddaa cirdigiisa gasho tira saas waay ee kanuu ahaa iyo waxaa xamatay qaala warawaynaa fi sunani abi daawuuda watirmidiy can caaishata radia allaahu canha qaalat waxa ay tiri qultu waxaan iri linabiyi sala allahu aleyh waali wasalam nabiga waxaan ku iri xasbuka waxaa kugu filan min safiyata safiya xaggeeda kada wakada yani safiya xaaskii nebiga waa safiya binti xuyey safiya waxaa kaaga filan waxay waxaa qaala bacdu ruwaati waxay dhaheen tacnii qasiiratan waa gaabantahay ka wada fiiri marka caaisha radiallahu canha waxay tiri safiya waxaa kaaga filan adiga inay gaaban tahay maxaa ka rabtaa yahuuda waaba gaaban tahayay tiri faqaala waxa uu yidhi nebiga laqad qulti waxaa tiri kelimatan kelmad low musijat haddii lagu dhex dari lahaa oo lagu dheehi lahaa bimaa'ilbaxri badda biyaheeda lamasajathu way qurmin lahayd safiya waa gaaban tahayda aad tidhi darteed waa kelmad waa kelmad waa kelmad haddii badda lagu shubi lahaa kelmaddaas baddan weyn qurun iyo wasaqay ka dhigi lahayd katar waay marka nacam waxyaabahaas oo fududaysanay nacam waayahay qaalad waxa ay tiri waxakaytu lahu insaanan insaan ayaan u jilay waxakaytu waxay ka wadaa yani qof ayaan iskaga dhigdhigay nebiga sida u socdo ama waxbaan marka u yaalay waxakaytu lahu insaanan insaan ayb ayaan jilay faqaala waxau yidhi maa uxibu aniga ma jecli anii xakaytu insaanan qof inaan jilo wa ana lii kada wakada intaa intaana laysiiye xakaytu lahu insaanan manaa qof ayaa siduu yeelo kale aan u yeelay hebel saas saas u socdaa saas u yeelaa oo kale saas waay markaasuu wuxuu yidhi ma jecli aniga qof inaan jilo macnaheedu waa fahamtaan umalayna qaala tirmidiyu xadiiun xasanun saxiix qultu masajathu ay khaaladathu way dheehi lahayd mukhaaladatan dheehid yatagayaru bihaa ou la doorsoomi lahaa dacmuhu dhadhankiisa ou riixuhu urkiisa lishiddati natniha kelmadan urkeeda darnaantiisa wa qubxiha foolxumadeeda darnaanteeda wa haada alxadiidu xadiidkan min acdam azawaajiri waayo waxyaabaha dadka ka canaananaya waxa ugu waaweyn waa cani ilkiibati xanta ka canaananayo aw acdamuha ama kan ugu weynba wamaa aclamu ma ogi shay-an wax min alaxaadiidi axaadiidta ka mid ah yabluqu gaaraya fi dami yabluqu gaaraya fi dami xagga eedaynta lahaa iyada hada lmablaqa meeshan wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nasalu llaha alkariima ilaahay waxaan weydi allaha deeqda badan waxaan su-aalanaynaa lutfahu naxariistiisa turidiisa walcaafiyata iyo caafin min kulli makruuh wax kastoo la nacaa uu naga caafiyo yani wuxuu leeyahay xadiidkan ma ogi buu leeyahay axaadiidta mid ka sida uu u gaarayo yani xanta daminteeda iyo xumaynteeda sida ay u xuntahay muujinta oo muujinayo mablaqa uu gaarsiiye wax gaarsiiye qaala warawaynaa fi sunani abi daawuuda can anasin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal salam lamaa curija bi markii la dheelmiyey oo la ikorsiiyey yani samada marartu biqowmin dad ayaan soo maray lahum adfaarun ciddiyo leh min nuxaasin ciddiyo bir naxaas samaysan leh yakhmishuuna wujuuhahum wejiyadooda ayay diirayaan wa suduurahum iyo laabahooda ayay xangariifanayaan oy diirayaan faqultu waxaan idhi man haaulaai yaa jibriilu jibriilu kuwan yaa waaye qaala waxauu yidhi haaulaai kuwan aladiina kuwa weeyaan yaakuluuna luxuuma annaas dadka hilibkooda cuno wayaqacuuna fii acraadihim sharaftoodana ku dhaco dadka dadka dadka xanta qofka markuu qof xamanayo muslim hilibkiisa wax cunayo kal ayb aakhira marka naarta waxaa la siinayaa ciddi dheer oo bir a markaas ciddidaas isku diirdiiraya dhiig isaga keenaya qaala warawaynaa fiihi can saciid bni zaydin radia allahu canhu can inabiy sala allahu alayh ali wasalam qaal ina min arba ribaa riba midda ugu ribanimo badan al weeyaan ku gardaroosho fii cirdi lmuslimi qofka muslimka cirdigiisa <clears throat> lagu gardaroodo bikayri xaqin xaq la-aan qof muslima cirdigiisa ayaa ku xadgudubtay oo istidaala ku samaysay waa ku dheeraatay ma waxaa laga yaabaa hal mar inuu wax ku yiri saddex mar ah tiri adiga waa ribo midda ugu xuntaas <clears throat> ayb in la xaqiro layska kor yeelo lagu dhaco saasa istidaalada nihaayada uu ku fasiray ibnulaiir qaala warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal allahu alayhi walihi wasalam almuslimu muslimka akhulmuslimi muslimka walaalkiisu laa yaquunu huma khiyaanayo walaa yakdibuhu ma beeninaayo walaa yakdibuhu been uma sheego walaa yakduluhu ma hoojiyo khudlaanku waxawaay asagoo inaad u kaalmayso oo garab u noqoto filanayo garabkiisa ka baxo kullu lmuslimi muslim dhammaantii cala lmuslimi muslim kale korkiisa xaraamu waay cirduhu sharafkiisa wamaaluhu maalkiisa iyo wadamuhu dhiiggiisa attaqwaa alla kacabsiga cabsiga haahunaa bixasbi mri'in qof waxa ku filan min ashari shar xaggeed kaga filan an yaxtaqira inuu xaqiro wa akhaahu lmuslima walaalkii muslimka inuu iska xaqiro qaala tirmidiyu xadiidun xasan qultu maa acdama nafca hada alxadiid alla weynin badanaa xadiidkan nafcigiisa wa aktara fawaa'idahu alla fawaa'idiisu badnaan badanaa wabilahi towfiiq qofkii oo u dhadhamayo diin iyo iimaan leh ka kalena marka waa ku raaxaysanaya xanta dadka muslimka weliba dadka ahlucilmiga waa daaqaya si fiican u daaqaan ila iimaan iyo wax kasoo duxayo ma lehe ama wax ka celinayo ma lehe kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamu cirduhu wamaaluhu wadamuhu baabu bayaani muhimaati tatacalaqu bixaddi اlgiibati baabu bayaani muhimaatin arimo muhimaad ahoo muhim ah caddaynteedii ayuu u baab yahay muhimaadka oo tatacallaqu ku xiran bixaddi alghiibati xanta xadkeeda qad dakarnaa waxaanu sheegnay fi lbaabi saabiqi baabkii soo hormaray ana alghiibata xanta dikruka alinsaana qofka ood ku sheegto waa bimaa yakrahu wax uu nacayo sawaaun waxaa isku mida dakartahu bilafdika inaad ku sheegto ow fii kitaabika ama kitaabkaagii aad ku sheegto ow ramasta ama aad ramzi calaamad samayso ow asharta ilayhi bicaynika ama ishaada aad ku ishaarto ugu ishaarto ow yadika ama gacantaada ow rasika ama madaxaaga wa daabituhu daabitkiisana waxaa weeyaan kullu maa shay dhammaantiis afhamta bihi kayraka keyrkaaga aad fahamsiiso oo aad maxaad fahamsiinaysaana nuqsaana muslimin qof muslima nuqsaantiisa aad ku fahamsiiso fa huwa kiibatun xan waaye muxaramatun oo xaaraan wax walba ood qof ku fahamsiin karto qof muslima nuqsaantiisu waxan wa min daalika waxaa ka mid a ah almuxaakaatu iska dhigdhigidda jilidda bian tamshiya inaad socoto waay mutacaarijan adoo jiis iska dhigaayan ow amase mudadi'an isfoorarinaya ow calaa gayri daalika kaa waxaan ahnu min alhayaati hay-aadka ka mida ah. muriidan adoo rabo xikaayata hay-ati man qof hay-adiis inaad jisho oo aad iska dhigdhigto tatanaqasuhu aad nuqsaaminayso bidalika kaaga aad ku nuqsaaminayso fakulu dalika xaraamun weyaan bilaa khilaafin khilaaf la-aan wuxuu ku leeyahay waa istaagtay waa dhutisa marka adoo lugaha saas u dhutinay saas aad maalan u dhutisa qof socodkiisna waa waxaa rabtaa marka qofkaas waa nuqsaana ku jirta saasoo u socdaa waayo warkaas macnihi xan waay midaas marka bilijmaac ama yacni waxaad samaysa un hab oo u socdo ayaad markaas matashi min dalika waxaa ka mida idaa dakara musanifu kitaabin <clears throat> kitaab musanifkiis qof kitaab qoray haddii uu sheego bicaynihi shaksan qof haddii uu sheegay bicaynihi cayn ahaantiisa fii kitaabihi uu ku sheego qaa'ilan isagoo dhahay qaala fulaanun kadaa hebel sidaasuu yidhi muriidan isagoo raba tanaqusahu inuu nuqsaamiyo wa shanaacata calayhi iyo ceebeyn korkiisa uu ceebeeyo fa huwa xaraamun weeyaan fa in araada haddii uu doono bayaana kalatihi qaladkiisa inuu caddeeyo lianlaa yuqallada si aan loogu dayanin ow bayaana dacfihi ama dacfigiisa inuu caddeeyo filcilmi xagga cilmiga uu ka yahay lianlaa yubtara bihi si aan loogu dayanin wa yuqbala qowluhu qowlkiisa aan loo aqbalin fa hada leysa kiibatan kaas xan ma ah qof walbana qasadkiisa ilaahayna waa ogyahay isaguna waa ogyahay bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira ayb haddii marka wuxuu leeyahy qaladkiisa inaad bayaanisa bis aa rabto ood sidaas u sheegto dhib malaha xan ma ah <clears throat> laakiin inaad nuqsaamise haddaa u sheegto waa xanti bal nasiixatun waa nasiixo waajibatun oo waajiba yuthaabu calayha qofka laga thawaabinaya idaa araada dalika sida haddii u doono wakadaa waxaa lamida idaa qaala almusanifu musanifkii haddii uu yiraahdo qofka kitaabka qoray ow geyruhu ama keyrkiis <clears throat> qaala qowmun qolo waxay dhaheen ow jamaacatun ama jamaaco kada wakadaa bay dhaheen wahada halatun waana qaladkaas aw khaطأun aw amase jahaalatun waa iyo wagaflatun iyo gaflo wanaxwu dalika falaysa kiibatan xan ma ahan buu yiri inama alkiibatu kiibada dikru insaanin bicaynihi waa qof cayntiis in loo sheego ow amase jamaacatin jamaaca mucayaniina la cayinay jamaaca hiblaayo la yiri markaas waa xanta laakiin haddii qofku uu yidhaha qolaa saas jamaaca saas dhahdo waana qalad arrinkaas ma ahankaas wa min alkiibati almuxaramati xanta xaaraanta waxaa ka mid a qowluka aad tiraahdo facala kada bacdu nnaas dadka qaarkood waxaasay sameeyeen ow bacdu lfuqahaa fuqahada qaarkood ow amase bacdu man yaddaci alcilma dadka cilmiga sheeganaa qaarkood ow bacdu lmuftiin muftiyaalka qaarkood ow bacdu man yunsabu ila salaaxi iyo dad salaax loo nisbeeyo ow yadaci zuhda zuhdi sheegto ow bacdu man mara bina alyowma dadkii maantana soo maray kuwa ka mida ow bacdu man ra'aynaahu dadkaan aragnay qaarkood ow naxwo daalika ama wixii lamid idaa kaana almukhaadabu qofka lala waramayo hadduu yafhamuhu bicaynihi qofka cayntiisa u fahmayo lixusuuli tafhiimi maxaa yeele fahmsiintii waa dhacday oo waa xasishay wamin dalika waxaa ka mid a kiibat lmutafaqihiina waalmutacabidiina dadka fiqiga fuqahada mutafaqihiinta ah fiqiga dadka baranayo ama dadka mutacabidiinta oo yan zuhaada iyo iska yeelo fa inahum iyagu yucariduuna bilkiibati xanta waa sarbeebaan tacriidan sarbeeb yufhamu bihi laga fahmayo kamaa yufhamu bisariixi midda waadixa ee cad sida loo fahmo kale fa yuqaalu liaxadihim midkood baa waxaa la dhahayaa kayfa xaalu fulaanin hebel xaalkiisa ka waranban bal fa yaquulu wuxuu dhahayaa allahu yuslixunaa ilaahna hagaajiyo marka allahu yuslixunaa waa sarbeebe waxay u tahay ninkaa hagaagsana allaahu yakfiru lanaa allaahu yuslixuhu nasal llaha alcaafiya nasal llaha alcaafiya buu yii ilaahay baan caafiya su-aala muxuu ka wadaa marka ninkaas fidna kama caafisna waa naxmad ullah aladii lam yabtalinaa bidukhuuli cala dalamati ayuu inkaa ka waran baa layii markaasuu yidhi ilaahan ku mahadinaynaa ilaahi aan nagu ibtilaynin dadka daalimiinta inaan u galgalno isagoo u galaa galaawa marka waa la fahmaya nacuudu billaahi min asharahi hunguri weynina ilaahay ka magangalnay allaahu yucaafinaa min qilat alxayaa ilaahay baa naga caafinayo xishood yarida allaahu yatuubu calayna wamaa ashbaha dalika mimaana ah yufhamu minhu laga fahmayo tanaqusuhu <clears throat> nuqsaamintiisa fakulu dalika kaagaa dhammaantiis kiibatun xanwaayo muxaramatun la xarimay wakadalika sidaadaasoo kale waxaa la mida idaa qaala haddii uu yidhaahdo fulaanun hebel yubtalaa waxaa lagu ibtilayaa bimabtuliina bihi kulluna fulaanun hebel yubtalaa waa la ibtilayaa bimabtuliina bihi kulluna waxaana lagu ibtilayay dhammaanteen ow amase maa lahu xiilatun fii haada waxaan xeelad uma laha kullunaa nafcaluhu anagoo dhan waa samaynaa wahadihi amilatun wailaa wuxuu yidhi fadaabitu lgiibati aw maa lahu xiilatun fii haada kulunaa nafcaluhu wahadihi amhilatun wailaa fadaabitu lgiibati giibada daabitkeedu waxaa weeyaan tafhiimuka inaad fahamsiiso almukhaataba qofka lala waramayo aad la waramayso naqsa insaanin qof nuqsaantiisa kamaa sabaqa sii hormartay mar haddaad fahamsiisaybo ama eray toos ah ku dheh ama eray sarbeeb iyo laalaab ku jira ku dheh adilah wa kullu haadaa kan dhammaantiis macluumun weeyaan mid la garanayo min muqtada alxadiidi baa laga garanaya xadiidkii muqtadihiisii alladii dakarnaahu aan sheegnay fi lbaabi aladii qabla haadaa baabkii kan ka horreeyey aan ku sheegnay dhexdiisa can saxiixi muslimin xaggii aan ka sheegnay wagayrihi fi xadi ilgiibati wallaahu aclamu ayb faslun ayb waxa uu yiri iclam ogow ana algiibata xanta kamaa yaxrumu sida ay uga xaaraam tahay cala almuqtaabi midka waxxamanaya dikruha sheegiddeeda yaxrumu waxaa xaaraama cala asaamici midka maqlayana istimaacuhaa maqlitaankeeda wa iqraaruhaa qiriddeeda waa xaaraam xanta nina waa xamanayaa waa ka xaaraamkaas kan dhegaysanana waa lamid waa ka xaaraam fayajibu calaa man samica qofkii maqla waxaa waajib ku ah insaanan qof yabtadiu biqiibatin xan bilaabayo muxaramatin oo xaaraam ah an yanhaahu inuu ka reebo in lam yakhaf duunan ka cabsanin dararan daahiran dhib muuqdo fain khaafahu haddii uu ka cabsado darar wajaba calayhi alinkaaru biqalbihi qalbiga inuu ka naco ayaa waajib ku ah wa mufaaraqatu dalika almajlisi majliskana uu ka dheeraado inta makana hadday u suurtoobaysa min mufaaraqatihi ka dheeraanshiyihiisa fain qadara haddii uu awoodo cala alinkaari bilisaanihi carabka inuu ku inkiro ow calaa qadci alkiibati ama xanta jarideeda bikalaamin aakhara uu ku jaro lazimahu dalika waa ku laazime xantaan ay u istaagto hadal kalooba ku gooye waa awoodaa waa yeela saas inuu yeelaa ku laasimaysa fain lam yafcal hadduunan yeelin casaa waa caasinayaa fain qaala bilisaanihi afkiisa hadduu ka yiraa uskut warniyow aamus wahuwa yashtahii biqalbihi istimraaruhu qalbigana uu ka jecel yahay inay sii socoto mararka qaar waa dhacdaa baa qof xumanayo waa jeceshahay inaad maqasho markaas baad leeda warniyow naga aamusniyo naga aamus naga aamus qalbigana in la wadaa ka jeceshahay waa qalad iyadana faqaala abuu xaamidin alghazaaliyu waxa uu yidhi daalika kaagaasi nifaaqun waaba munaafiqnimo warkaaga iyo qalbigaaga waxa ku jiraaba kala bedelan laa yukhrijuhu can ilismi dembi ka saari mayso walaa budda min karaahatii biqalbihi waxaa qasaba qalbigiisa inuu ka noco wamata dura markii loo dhibaato geliyo ila almuqaami fii dalika almajlisi majliskaas inuu fadhiyo haddii loo dhibgeliyo alladii fiihi alghiibatu dhexdiisa ay xanta tahay wacajaza can ilinkaari inkiridiina uu ka caajizay ow ankara ama ow inkira falam yuqbal minhu aan laga aqbalin walam yumkinhu aynana u suurtoobaynin almufaaraqatu biariiqin inuu faaruqo jid un uu ku faaruqo si un na aynan u suurtoobaynin xaruma calayhi waxaa ka xaaraama korkiisa alistimaacu maqlid walisqaa'u iyo u dhagraaricin lilgiibati xanti bal dariiquhu dariiqiisu waxaa weeyaan waddada uu qaadayo an yadkura allaha tacaala bilisaanihi wa qalbihi alle inuu carabkii ka xuso ama qalbigii qur-aan inuu iska akhristaba ama tasbiix iyo taxmiid iyo salli adkaar yani aw biqalbihi ama qalbigiisa un uu ilaahay ka xuso ou yufakira ama uu fakaro fii amrin aakhara arrin kale uu kafakaro liyashtagila si uu uga mashquulo can istimaacihaa xantaan maqlitaankeeda walaa yaduruhu ma dhibayo bacda daalika kaagaa ka gadaale asamaacu maqal dhegihiisa kusoo duulo min geyri istimaacin dhegeysiya la'aan istimaac iyo samaaca jiro adoon wax u dan lahayn waa maqli kartaa laakiin waxaa la diidayaa markaa kadib inaad dheg raariciso min hayri istimaacin dhegaysasha la'aan wa isqaa'in israa'in dhagraaricin la'aan fii hadihi alxaalati almadkuurati xaaladan lasoo sheegay fain tamakana haddii uu makansaday bacda dalika kaagaa kadib min almufaaraqati faaruqin wahum iyaguna mustamiruuna fi lkiibati xanta ay mustamiriin ku yihiin wanaxwihaa iyo waxa lamida wajiba haddii markaa kadib meesha inuu ka taga ay u suurtoobayso iyaguna markaas ay xantii sii wadaan iyo wanaxwiha xanta waxa lamida wajaba calayhi almufaaraqatu inuu faaruqa ayaa ku waajibayso waa inuu meesha isaga tago qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi waidaa ra'ayta aladiina yakhuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuduu fii xadiidin hayrihi haddaad aragto dadka dhex dabaalanaya aayaadkeenna yani dhex jeexayo fa canhum ka jeeso xataa yakhuduu fii xadiidin hayrihi ilaa ay war kale ka galaan waimaa yunsiyanaka shayaan haduu ku ilowsiiyo falaa taqcud bacda dikraa maca alqowmi aalimiin xusuusashada ka gadaale haddaad ilowdo shaydaanku ilowsiiyo xusuusashada ka gadaale ha fariisanin maca alqowmi alaalimiin ha fariisanin qaala warawaynaa can ibraahima bni adham radia allaahu canhu anahu duciya ilaa weliimatin weliime ayaa looga wacay meel aroos weliimadii lagu qabo ayb faxadara waa xaadiray waa tega fadakaruu rajulan nin ayay ka sheekeeyeen lam yatihim aan imaanin fa qaaluu waxay yidhaahdeen inahu thaqiilun ninkaas waa nin thaqiila maanta dhan aduu kula fadhiyo aan wax faa'iidaa laga helaynin isagan aan faa'iidaysanaynin faqaala ibraahiimu ibraahim waxa uu yidhi ana facaltu haada binafsii anaa kan sameeyey yii xaysu xadartu markaan xaadiray mowdican meel yuqtaabu fiihi naas dadka lagu xamanayo fakharaja waa baxay walam yakul alaaata ayaamin saddex maalmoodna waxmaba cuninba ibraahim ibnu adham nin saalix u ahaa yacnii nin wuxuu ka mid ah dadkii zuhaadda ahaa meeluu tegey marka laga wacay cunto iyo looga wacay meeshiibaa nin aan joogin baa looga sheekaystay xantibaa soo gashay markaasu wuxuu yidhi anaaba sameeyey yidhi xantaan sababtoo ah anaa waxaan imid meel dadka lagu xanto waan iska baxayba inuu dhegaysto u nacaya xanta wa mimaa anshaduuhu fii hada wa samcaka sun can samaaci alqabiixi ka sawni allisaani can innutqi bih ayb fa inaka cinda samaaci alqabiixi shariikun liqaa'ilihi fantabih wuxuu yidhi wa samcaka sun wa sun samcaka arniyahow dhegahaaga maqalkaaga ilaali can samaaci alqabiixi waxa xun maqalkiisa ka ilaali kasowni lisaani carabka sida aad u ilaalinaysid canunutqi bihi caninutqi bilqabiixi shayga xun inuu ku dhawaaqo saad carabka uga ilaalinaysid dhagahaagana uga ilaasho fa innaka adiga cinda samaaci alqabiixi shayga qabiixe foosha xun maqlitaankiisa agtiisa adigu waxaa tahay shariikun mid la wadaaga liqaa'ilihi ninkii xumida yidhi ee fantabih niyow ku baraarugsanaaw arrinkaa isaga ah ayb وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم